asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii toddobaad ee kitaabka kitaab tawxiid lishaykh moxamed ibni cabdilwahaab abiina mxamedi wa shahaadati an laa ilaaha ila allah wuxuu baab yahay tawxiidkii oo la fasiro la caddeeyo oo daaha laga qaado iyo sidoo kale fasirid la fasiro shahaadati an laa ilaaha ila allah qiritaan la qiro laa ilaaha ila allah oo iyadana macnaheeda la caddeeyo la fasiro ayb <clears throat> marka tawxiidka iyo shahaadati an laa ilaaha ila allah waa laba kelimo isku macnaa wey sida daraaddeed cafiga waxaa la yidhahdaa cafu lmutaraadifayn baa la yidhahdaa laba kelimo isku macno marka laisku cadfo ayaa la yidhahdaa cafu lmutaraadifayn macnaheedu waxa wey nagi soo marnay xadiidkii ibn cabaas mucaad ibnu jabal markuu nabigu diray sal lla lay waslam yani ilaa an yuwaxidu allaha iyo ilaa shahaadati an laa ilaha illa allah isku macno wey marka tawxiidka iyo shahaadati an laa ilaha illa allah waa isku macno tafsiirkana waxaa laga wadaa ujeedada laga leeyahay iyo shaarica macnuhu ula jeeday tawxiidka oo la cadeeyo wey macna xagga horaba waa kusoo marnay oo abwaabtii uu kitaabkaba ku bilaabay laa ilaaha ila allahu ayay sharxaysay oo aayaadkii axaadiistii kusoo arooray laakiin halkan wuxuu doonayaa hal tiir oo tiirarkeeda ka mid a ah inuu xoogga saaro halkaa tiir wuxuu yahay albaraa'a min kulli maa yucbadu min duuni illah in laga beri noqdo wax walboo ilaahay kasoo haray oo la caabudayo tiirka isagoo tiirarka tawxiidka ka mid ah yuu si gooniya doonaya inuu xooga u saaro baabu tafsiiri tawxiid wuxuu baab u yahay cadayn la cadeeyo tawxiidka macnihiisa wa tafsiiri shahaadati an laa ilaha ila allah qiritaan la qiro mid xaq lagu caabuday inuusan jirin alla mooye qiritaankaasoo isagana macnihiisa la cadeeyo oo la fasiro wa qawli qawli llahi tacaala ilahay odhahdiisuu baab u yahay wuu yihi ulaaika ku ulaaika aladiina yadcuuna yabtaguuna ilaa rabbihim alwasiila ayuhum aqrabu wayarjuuna raxmatahu wayakhaafuna cadaabah ina cadaaba rabbika kana maxduura ulaaika kuwaas aladiina kuwa yadcuuna ay gaaladu baryayaan yabtaguuna kuwaa la baryayo waxay dalbayaan ilaa rabbihim rabbigood xaggiisay alwasiilata waxay ku gaadhaan iyo camal gaadhsiiya oo ilaahay u geeya ayay dalbayaan ilahay u dhaweeya ayuhum kooda ayaa dalbaya aqrabu ugu dhawaanshaha badan wayarjuuna waxay rajaynayaan raxmatahu ilaahay naxariistiisay rajeynayaan kuwaa la baryayo wayakhaafuuna waxay ka cabsanayaan cadaabahu ilahay cadaabkiisana way ka cabsan ina cadaaba rabbika rabbigaa cadaabkiisu kaana wuxuu ahaaday maxduuran mid layska jiro mid laga taxadaro ayuu ahaaday oo laga cabsado macneheed waxa weeye waxaa ka horreysay aayadda ahay qul idcu ladiina zacamtum min dunihi falaa yamlikuuna kashfa duri cankum walaa taxwiila waxaad tidhahdaa baa nabiga salawatullhi wasalaamu caleyh yani bal u yeedha kuwa aada dhahdeen eed sheegateen inay ilaahay sokadii ay wax idin tarayaan oo ilaahay idin yihiin wax alla waxay gacantooda ku jiro oy awood ay leeyihiin ma jirto dhib idin haysta idinkama faydi karaan inay faydaan iska daayay inay intay idinka wareejiyaan ama meeshii dhibku haystay ka qaadaan meel kala geeyaan ma awoodi karaan laa yamlikuuna kashfa durri waxa weye dhibkii yaalay bilkuliya uma faydi karaan walaa taxwiilanna waxa weeye intay meesha ka wareejiyaan meel kale kuma wareejin karaan marka waxba ma tari karaan wey markaasaa waxaa laga dambaysiiyey ulaaika aladiina yadcuuna yabtaquuna ilaa rabbihim alwasiila aayadda marka waxay leeyihiin mufasiriinta salafku macaani dhowray sheegayaan laakiin isku meel bay imaanayaan macaanidaasi ole waxay leeyihiin aayaddu waxay kusoo degtoo laga hadlayaa qolyihii caabudi jiray nabiyullaahi ciisa calayhi salaam iyo malaa'igta iyo cusayr dadkaa saalixiintaa qolyihii baryi jira oo u yeedhan jiray oo dhibaatooyinka kula carari jiray kuwaasaa lala hadlayaa oo aayaddu ku kusaabsantay oo waxaa la leeyahay war kuwan aada baryaysaan ee malaa'igta iyo ciise iyo cusayr iyo kuwaa kuwa aada baryaysaan yani wax weydiisanaysaan laftooda yaaba ilaahay wixii u dhoweyn lahaa raadinaya iyaga laftooda waxay dalbayaan camalkii ilaahay ay ugu dhowaan lahaayeen subxaana wa tacaala weliba kooda ilaahay ugu sii dhawaanshaha badan baa wuxuu raadinayaa wixii ilaahay u dhoweyn lahaa subxana wa tacala camalkii ilahay u dhoweyn lahaa marka waxay noqonaysaa ma kuwo iyagiiba baahan oo iyagiiba wax raadis ah oo alla subxaana wa tacaala camal ay ugu dhowaadaan doonaya miyaad wax bideenood wax ka doonaysaan nin isaguba wax doonayo baahan adigu waxaad u raadsani muxuu yahay taasi waa macno macno labaadi waxa weeye waxay kusoo degtay qolyo binu aadam ah oo jin ku xidhnaa jin bay caabudi jireen jin gaalo ah jinkii gaalada ahabaa marka islaamay markuu islaamay oo jinkii gaalada ay la caabudi jiray lagu xidhnaa uu islaamay kuwii ku xidhnaa maynan la islaamina gaalnimadoodii bay ku baaqi noqdeen kuwii oo islaamayna ilaahyay weli u haystaanoo meeshii bay weli taagan yihiin kuwan kaleeta ee caabudayeenee jinka ahaana waaba muslimiin oo waa muwaxidiin oo hadh iyo habeenba waxay u taagan yihiin camalkii ilaahay ku dhaweyn lahaa subxaana wa tacaala ee ilaahay ay ugu dhawaan lahaayeen ilahay bay baryayaanoo u cararayaan marka war waad khaldan tihiin meel banaan baad fadhfadhidaane kuwan aada wax moodaysaan laftoodaa baahan oo ilaahayba subxaanahu watacaala u cararahayo wax weydiisanay marka faaqidu shay laa yucti midaan waxbaba haysanin adugu haddaad wax u raysata soo ma goyi maysa saasay marka mufasiriinta salafku leeyihin labada macnaba way isu imaan oo waxay isugu imaanaysaa siduu leeyahy sheikhulislaam ibnu taymiya yaani cid walba oo la caabudayo oo wax la weydiisanayo isaguna ilaahay ku xidhan subxaana wa tacaala ayay aayaddu ka hadlaysaa cid walba weli ha noqdo sheekh ha noqdo cid kale ha noqdo nebi ha noqdo malag ha noqdo kan la caabudayo la baryayaa ilahay ku xidhan subxana wa tacaala tawxiid buu la yimid xagga alla u cararaya asagiibaa baahan gacmuhuu taaganaya haddana qolaa kusii daba xidhan walba geela hebel kuwa baanu sii dabanaalaaw ma ilaahay subxaana watacaala kuwan u baahanee iyaga laftooduba aan istiqlaaliye haysanin oo waxba gacanta ku haynin ma kuwaasaa daba taalaan sidaas wey macnaha aayaddu marka ama jin ha noqdeen ama ciise ha noqdo ama malaa'ig ha noqdo ama macnaha nabigeena salawatullahi waslamu caleyh ha noqdo ama nebiye kale ha noqdo ama awliyada ha noqdeen cid ilaahay baryayso isaguba ilaahay u cararay ninka daba jooga oo dhan bay macnaha aayaddu ka hadlaysa saas wey macnaha marka waxaa yani waxa way lagu baraarujinaya ilahay horta waa u simantihiin adigiiyo kanad caabudaysaan rabbi subxaana wa tacala waa u siman tihiin xagga baryadiisa iyo waxweydiisigiisa addoomaadna u wada tihiin uu kaaga dhow yahay subxaana wa tacaala laga yaabo inuu kaaga dhow yahay laakiin kaaga dhawaanshaha uu kaaga dhow yahay looma saarin lagumana odhan soo mar uu iiga kaa dhow yahay ii soo maro isaga soo mar laguma dhihin ee ilaahay siduu isagaba u faray toos inuu usoo aado iyo adigana waxaa lagu faray inaad toos ilaahay u aado subxaana wa tacala meel dhexdhexaadoo la sii mirana ma jirto ilahay noo sii maro subxana wa tacala daacadiisa iyo tawxiidkiisaasaa loo maraa waka taasaa lagu tilmaamay waxaa kaloo la tilmaamay weliba kuwani way sii kala dhow yihiin dadka dadka ilaahay ugu dhow subxaana wa tacaala ayaa ilaahay baryaya oon ilaahay ka maarminaya baryadiisa naxariista ilaahay bay rajaynayaan oo janno ilaahay bay hunguriyeynayaan oo dembi dhaaf bay ilaahay subxaana wa tacaala ka doonayaan cadaab ilaahayna way ka cabsanayaan marka rajaa iyo khawf baa ku jira waa kuwa la baryaya baryayo maxaa yeeley cadaabka rabbi subxaana wa tacaala waa mid ku haboon in layska jiro laga taxadaro taxadar laga qaato macna aayaddu marka waxay raddi ku tahay yani qaabo badan oo bulshooyinka maanta muslimiintu ay u dhaqmaan ama khaladaad fara badan oo jahligu keenay oo bulshadu ku dhaqanto oo weliba ay ugu qiil bixiyaan dad culimo sheeganaya taas waxa weye marka la yidhahdo war aayaadkani idinka idinka hadlayaan iska daayo waxa qabri iyo meyd iyo nin dhintay iyo mid nool iyo habaryina ilahay barya subxana wa tacaala yaa waxay ku odhanayaan war aayaadkani gaalay kusoo degeen gaalo sanamyo dhagaxyaan abaryaysa oo u sujuudaysay kusoo degeene dadka muslimiinta maxaad ula soo aadaysaa aayaadkii iyo marka axaadiistii kaba hadlaysayba waaqica yaalla iyo jahliga yaalla iyo khaladka yaalla yaa inta la qaaday baa sanduuq lagu qufulay sanduuq la yidhaahdo gaalay kusoo degtay diintigana halkaasaa lagu laalay marka inagayna ma khusayso dhaqankeenna ma khusayso khalabkeenna ma khusayso cibaadadeenna ma khusayso inagu waxaynu nahay maarata waxaynu samayno waa sax wey taas wey marka midka khaladka keentayo ta aayadani waxayba ka hadlaysaaba dad saalixiin oo la caabuday oo weliba salaaxooda la hubo waa malaaig ilaahay waa nabiyullaahi ciisa waa cusayr waa dadkii wan wanaagsanaa wey inay wanaagsanayeenna waa la hubaa inagu laakiin kuwa aan la hugin inay wanaagsan yihiin iyo inay xun yihiin ilaahay uun og yahay cid markhaati kakici kartana aysan jirin ayaynu baryayna waynu wax weydiisanayna ninkan aada weli weyne leedahay yaa kugu yidhi waa weli welinimadu waa shay qalbiga khuduucayo wey waa masale qalbiga ku jirta xagee ka keentay waa weli ilaahay waxaa laga yaabaa intuu camal saalixa ah muujisto oo dadka tusto haddana inuu qalbiga munaafaqi ama khaatimo xunba iyo ugu geeriyoonoo gaalnimo ku dhiman ilahay baa garan subxaana wa tacala nabigu sal lay wasalam markuu ka hadlayay macnaa waxa weeye jihaad yani ciddii jihaada wallahu aclam biman yujaahidu fii sabiili ilahay baa garanay arrimaha yaa ahlu janno ah se ahlu naar ah yaa weli ilaahay ah yaa weli ilaahay ahayn waa masaa'il ilahi u taala subxana wa tacala wadaadkan marka aad daba joogto maxaa ka garan in naar la geyn dooniyo in kaleeto eed adugu shafaacada ka doonaysay kuu ergeyn aad isku xidhay ee muriidka u tahay talo majo muu geli doonaa mise naar buu geli doonaa isaga laftiisaa baltan ku jira wax saasoo kale marka wax daba dhigano maslaha daba dhiganood wax weydiisanaysaa mustaqbalkaaga aad macnaha dusha ka saari maa taas way ukala diideen marka ama nin saalix ha noqon ama nin xun ha noqon ama macnaha waxa kulli isku duuduub xaquuq ilaahi subxaana wa tacala uu leeya nin kale lama siin karo mana ulaaika kuwaas alladiina kuwaasoo alladiina kuwa yadcuuna gaaladu ay barayaan hum iyaga yadcuunahum kuwaa gaaladu ay baryayaani yabtaquuna hum iyagaa la baryayo laftooda ayaa yabtaquuna dalbaya ilaa rabbihim xagga rabbigood baa waxay u dalbayaan alwasiilata wax gaadhsiiya wasiilada waxaa la yidhahdaa kullu maa yutawasalu bihi ilaa matluub baa la yidhahdaa shay walba oo ujeeddo aada doonayse ku gaadhsiiya ama meel aad ku socotay aada ku gaadhaan la yidhahdaa wasiilada la yidhahda jidka wasiila la yidhahda xadhigga intaad qabsatay meel aad ku gaadho wasiila la yidhahda wax walba oo wax ku gaadhsiiyo oo ujeeddo aan lahayd aada ku gaadho wasiila la dhaha wasiilada marka ay doonayaan ilaahay inay gaadhsiiso iyo xadhigga ay usii fananayaane ku dhaweynayahay waa tawxiidka ilaahay subxana wa tacaala ilaahay oo ikhlaas iyo si daacadnimo ah iyo si wax loo kala yeelayo loo caabudo oo la adeeco wasiilada ilaahay u dhawaynaysay ilaahay u marayaane ugu dhowaanayaane raadinayaan waa middaa dadka saalixiinta ayuhum kooda ayaa weliba dalbayo wasiiladaha raadinaya aqrabu ugu dhawaanshaha badan ilaahi subxana wa tacaala yani addoonku mar walbo ilaahay uu usii dhawaadaba wuxuu sii siyaadsanayaa baahiduu ilahay u baahan yahay subxana wa tacaala wuxuu sii siyaadsanayaa addoonnimadu sii siyaadsan way usii kordhi ee wax la yidhahda ilaahay buu ka kaaftoomi oo wuu ka maarmi wax la yidhahda ma jirto saas wey wayarjuuna waxay way rajaynayaan kuwaa la baryayeed u yeedhanaysaan eed caabudaysaani yarjuuna way rajaynayaan raxmatahu ilahay naxariistiisay rajaynayaan wayakaafuuna way cabsanoo cadaabahu cadaabkiisay ka cabsana iyagaaba macnaha wax wey baahan wey ina cadaaba rabbika rabbiga cadaabkiisu kaana wuxuu ahaaday mahduuran mid layska jiro macna mid laga taxadiro laga tabaabushaysto ayuu ahaadoo laga cabsado wasiiladu marka macnaha wey waxyaalaha ariibka waxaa ka mid a markay waxyaalaha shirkiyaadka iyo khuraafaadkan iyo waxyaalahan diintaba duminaya markay doonayaan inay tabriiriyaan aayaddanaa ka mid a aayadka daliishadaan oo wasiiladaas wasiiladaas halkaa kelimo oo kusoo arortay meesha ayaa daliil laga dhiga markaasaa waxaa la leeyahay tawasulku waa banaanya tawasulka banaan iyo tawasulka aan banaanayna kulli waa la isku wada xaadqaadi tawasulka qaar banaanna waa jiraa qaar aan banaanayna ma jiro waa jiraa qaar aan banaanayni waa jiraa oo ilaahay oo addoommadiisa loo sii maraayay waa cibaadadii gaaladii mushrikiintii carbeed cibaadadii lagu diiday wey mana banaana ilaahay oo acmaasha saalixa iyo cibaadaadka iyo diintiisa ku dhaqankeeda loogu dhawaadana waa tawasulka banaan wey tawasulka qaybihiisa banaan waxaa kamid a ah camalkaaga inaad ilahay ugu dhawaato subxaana wa tacaala oo masala ilah baad wax weydiisanaysaa markaasaa waxaa leedahay ilaahu salaada adaan kuu tukaday oo soomka adiga dartaabaan baan u soomay oo adiga daraadaabaan muwaxid u noqday ee ilaahu waxaa iyo waxaa isii sida xadiidkii nimankii godka galay xadiidkii asxaabu lgaar nimankii saddexdaa ee godku ku dumay oo kale yaa macnaha daliil u ah waxaa ka mid a tawasulka wasiilada la isticmaalo inuu ruuxu ilaahay asmaadiisa iyo sifaadkiisa iyo ammaantiisa ugu dhowaado oo uu yidhaahdo ilaahayow intaasoo magac uu leeyahay intuu tiriyo allahuma innii as'aluka biana laka alxamdu laa ilaha ilaa anta almanaanu lbadiic badiicu samaawaati waalardi ya da aljalaali walikraam ilahay sifaatkiisa iyo tilmaamihiisa wanaagsan taa tiriso markaa kadib inaad wax weydiisato waa tawasulka banaan bay ka mid tahay tawasulka banaan waxaa ka mid a ah ruux nool oo xayi ah oo saalix ah oo fiican oo aad ku tuhmaysa inuu ilaahay subxana wa tacala addoommadiisa wanwanaagsan ka mid yahay inaad tidhahda ilaahay baa noo bari ilaahay wax noo weydiiye sidii cumar bnu khataab radia allahu canhu cabbaas oo nabiga adeerkiia uu ku dhihi jiray ilaahay noo weydiiyo roob doonti ilaahay noo weydiiyo inuu roobna siiyo waa uu nool yahay waxa laga dalbina ma aha adaa wixii hayeen nasiib ma ah quburaha galna ma ah khalweena ma ah waxa la weydiisanaya waxay tahay waan ku tuhmaynaaye balniyo intaad gacmaha taagto ilaahay noo weydiiyo subxana wa tacaala inuu na waraabiyo waa ruux nool wey yani tawasulka noocyadiisa banaan bay ka mid tahay tii banaanadee marka adiladu ku tustay iyo tii shirkiyaadkeeda islaamka lagaga baxayay ayaa la isku xaabqaadi markaasaa kelimo wasiilo la yidhahdo meel kusoo aroortay baa la dhihi alwasiila halkaasi ku taala yani waa meesha la yidhahdo jaahil sidiisaba cali bn abi aalib baa wuxuu yihi cilmigu markii hore nuqta aha buu dhibic yar buu aha buu waa koobnaa jaahil baa ballaadhiyey jaahil unbaa siduu shubahaad iyo meel uusan cilmigu qaadi karin ugu riixaayay yaa wuxuu noqday buui cilmigii bad aan la gaari karin mana boqol su-aalood iyo boqol meelood ayna qaadi karin bay ku riixayaan mana saas weliba waxaynoo wacan inagu cajam baan nahay jahliga waxaa noo dheela cajaminimo ruux hadduu cajami yahay luqadiina uusan si fiican u aqoonin yacni lafdigii iyo jumladii iyo naskii iyo meel uusan qaadi karin inuu la aado waa u badan tahay maana wa qawli llahi tacaala buu baab u yahay waid qaala ibraahimu maxalushaahidku marka waxa weeye yani waa in ilaahay hayrkii cibaadada la caabudayaay inay kalimatu tawxiid liidkeeda ku tahay tawxiidka ruuxan ay duminayso wa qawli llahi tacaala buu baab u yahay wadkur xus id waqti qaala uu yihi ibraahimu ibraahim liabiihi aabihii uu ku yidhi aazar iyo wa qawmihi tolki inanii anigu baraa-un kuma jiro oo beli baan ka ahay mimaa shay tacbuduuna aada caabudaysaan ila aladii midka mooyaane fataranii abuuristayda bilaabay fa inahu isagaa yahdiini i hanuunin wa jacalahaa wuxuu ka dhigay ibraahim kelimadaa kelimatan buu ka dhigay weer baaqiyatan oo hadhaysa fii caqibihi caquurtiisii iyo ciddii ka farcantay kelimo ku hadhay ayuu ka dhigay lacallahum yarjicuuna si ay ugu laabtaano bal kelimadaa ay dib ugu noqdaan nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam saan soo sheegnay ama xagga hor horaba laynoogu soo sheegay wuxuu ka mid ahaa rumuusta waaweyn ee tawxiidka u nusreeyey aada ugu gargaaray kuna dagaalamay dagaal adag ku galay ayuu ahaa sidaa daraaddeed dadku dagaalka la galay waxaa ka mid ahaa aabihii iyo tolkii af iyo adinba waa kala dagaalamay baynu tawxiidku kula dagaalamay wuxuu ku yidhi anigu beri baan ka ahay waxaad caabudaysaan asnaamtii iyo tamaatiishii iyo wixii ilaahay kasoo hadhay caabudi jireen anigu kuma jiro idinlamana qabo idinlamana waafaqsani waana ka fogaan ilaa midka abuuristayda bilaabay mooyaane kaasuu soo reeb waa allah subxaana wa tacaala ila allaha muusan odhanine ila aladii fataranii buu yii fataranii wuxuu u sheegay waxa uu doonayaa inuu dareensiiyo cillada keenaysa ilaahay keligii in la caabuda waxay tahay keligiibaa abuurka leh abuurka miyaa lala wadaagaa maya abuurka haddaan lala wadaagin oo keligii uu i abuuray waxaan abuurkiiba la wadaagin oo gacan ka geysanin oo kala qayb qaadanin d maxaanu caabudi muxuu tari karaa waxaa kaloo ku dareensiinayaa fataraniida asnaamtan ay caabudahayaan inay gar ulahayn cibaadada maxaa yeelay abuurka ma laha sideedaba waxaa la caabudaa cidda wax abuuri kartee awood buuxda le wey maana arrintaasuu danaysiinayaa ila ladii fataranii markuu leey allah subxaana watacaala keliya maxalmushaahidku marka waxa weeye aayaddu waxay tawxiidka ka dhigtay laba tiir oo midda koobaad annafyu talabaadna alihbaat annafyu oo ah inanii baraaun mima tacbuduun waa inaad ka beri noqoto ood ka baxdo oo aad la dagaalamto wax alla wixii ilahay kasoo hadhay la caabuday mabaadida noocaasoo dhan kuwaa markaad la dagaalantay kadibna wixii iyaga aad kula dagaalanteed u diiday waa inaad ilaahay keligiisiiso subxaana wa tacala ila aladii fatranii laa ilaha ila allahu macnaheedu way marka marka isagu ujeedada sheekhu wato waxa weeye runtiina waxa weeye jahli iyo garasho la-aan la garan waaye daraaddeed dadku shirkiyaadka maanta ay ugu dhacayaan waxa weeye tawxiidka tiirkiisa labaad oo ah annafyiga ah diidadaas ilahay cibaadada in loo diido cibaadada tiirkaas oo muhima wayaan ujeedadu wato macna subxaana wa tacaala ayaa i hanuunin buu yihi oo isagaa ah macnaha waxa way hanuun ka sugayaa markaasa wuxuu ka yeelay nabiyullahi ibraahim calayhi salaam kelimo oo ku hadha caruurtiisa kelimatan baaqiyatan waxaa laga wadaa laa ilaaha ila allah iyo macnahay faa'iideynayso yuu wuxuu uga tegay oo dhaxal siiyey nabiyullaahi ibraahim dadkii ka farcamay dadkii ka farcamay oo dhan saan sheegnay kelimadaa mayna wada qaadanin laakiin qaar ka mid a qaati qaar ka mid a qaati iyo wixii kasii farcamay ila dad badan baa nabiyullahi ibraahim ka farcamay carab iyo cajaba leh yani waxaa ujeeda carab iyo le macnaha waxa wey reer bani israa'iil intaba leh ayaa ka farcamay marka intii ka farcantay qaar badan oo ka mid waa kelimadaas dhaxlay oo nabiyullahi ibraahim uu uga tegay si ay kelimadaa ugu noqdaanoo ay ugu laabtaan oo ay u dhaqangeliyaan wa qawli llahi tacala uu baab u yahay wadkur xus id waqti qaala uu yihi ibraahimu ibraahim liabiihi aabihii markuu ku yihi iyo wa qawmihi tolkii inanii anugu baraaun mid beri ka abaanahay ah mimaa shay baan beri ka ahay tacbuduuna aada caabudaysaan berinimada waxa adtakhali shayga inaad ka baxdo oodan ku jirin oodan la wadaagin baa macnaha la yidhahda baraaada la yidhahda ila aladii kii mooyaane fataranii i abuuris bilaabay allaha i abuuris bilaabay mooye waxa kalena caabudaysaanoo dhan idinlama wadaago wey idinlamana waafaqsan waa idinku khilaafsana ilaan ilaahayna way caabudayeen kuwo kalena way ku garab wadeen marka waxaad caabudaysaan oo dhan ka tegay muuse odhanin uu kala reebay intay caabudayaan baa waxay isu dhex yaalaan mid cibaadadiisu xaq tahay iyo inay baatil tahay ilahay cibaadadii caabudayaan waa mid xaq laakiin waxaanay ku garab wadaan baa la diidaya intay ku garab wadeen buu marka meesha ka saaray allihii cibaadadiisu xaqa ay ahaydna wuu soo reebay isagaa keliya unbaan anigu ogolay waxaa kaloo dhan la taga saas wy maxaa yeelay dadka wax caabudaya makhluuqu sida saddex qaybood wey qaybi ilaahay keliya caabudaan cid kalena ma garab dhigaan wax lama wadaajiyaan qolana ilaahay cid aan ahayn keliya caabudaan maba yaqaanaan ilaahay iskumaba taabtaanba iyo cibaadadiisa qolana waxay isla caabudaan ilaahay iyo addoommadiisay isla caabudaanoo wax isugu daraan laba qolo waa khaldantah hal qolaa sax qolada ilaahay keligii ku xidhan unbaa um saxa labadaa qolo kaleo dhan waa khaldayin oo makhluuqaad ka mid fa innahu alle ayaa sayahdiini i hanuunin isaga ayaa xaqa igu hanuunin oo wanaagga itusi wa jacalahaa wuxuu ka yeelay arrinkaa kelimatan weedh buu ka dheelay jacalaha macnaha inanii barau mima tacbuduuna ila ladii fataranii jacalaha damiirkeed halkaas ku noqonaya wa jacalaha weedhaa tawxiidka iyo kelimadaa tawxiidka wuxuu ka dhigay ibraahim kelimatan kelimo ayuu ka dhigay baaqiyatan oo hadhay fii caqibihi cidhibtiisa iyo caruurtiisa dambe dadka ka farcamay kelimo dhexdooda ku hadhay oo dhexdooda taalla oo ay qaataan ayuu ka dhigay lacallahum yarjicuuna si ay ugu laabtaanoo kelimadaa ay ugu dhaqmaan oo ay ugu noqdaan wa qawlihi tacaala buu baab u yahay ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min duuni illah ittakhaduu waxay samaysteen axbaarahum culimadoodii waxay ka dhigteen wa ruhbaanahum iyo cibaadoodii ayay arbaaban rabbiyaal ka dhigteen min duuni illahi alla sokadii yani waxay ka hadlaysay nimankii la odhan jiray nasaarada iyo yahuudda culimadoodiiba waxay ka dhigteen iyo cubaadoodii axbaarta waxa la yidhahda waa jamcu xabrin xabrigana waxaa la yidhahda waa ninka caalimka ah ee diinta yaqaanaa la yidhahda ruhbaantuna iyadana waxaa la yidhahda waa cubaada dadka cibaadaysadaa la yidhahda cibaadada badan macnaha waxa weeyaan yani anaga aan u naqaano ama yani la dhihi karo dadka qaarkii ay yidhahdaan tasawufka dadkan macnaha waxa wey iska duurkle iska cibaadayste ruhbaanta kuwaasaa la yidhahda marka kuwii cibaadaysan jiree duurka gale ee ilaahay isaga go-ay iyo kuwii culimadooda ahaa yay ilaahaye rabbiyaal ka dhigteen saasuu ilahi subxana watacaala ku eedeeyey ayb rabbiyaal bay ka dhigteen ma waxaa laga wadaa way u sujuudi jireen mise waxaa laga wadaa inay iyaga adduunka maamulaan oo keligood gacanta ku hayaan bay rumaysnaayeen maya intaa midna lagama wado waxay rumaysnaayeen inuu ilaahay isagu gacanta adduunka ku hayo isagu maamulo midda kale mayna usujuudi jirin maxay ahayd waxa la leeyahay marka way caabudeen maxay sameeyeen waxay sameeyeen xadiidka nabiga fasiri salawatullahi wasalaamu calayh nebigu ninkii la odhan jiray cadiy ibni xaatim itai ayaa markuu soo islaamay buu nabigu ku dul akriyay aayadan itakaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min duuni illah isaguna wuxuu ahaa dadkii diyaanada diinta nasraaniyada qaatay ee carabta ka mid ahaa ayuu ahaa markaasa wuxu uhi nabi ilaahayow yani maanaan caabudin maanaan caabudin buuri macnaha cibaadadiibuu wuxuu ka fahmay inay tahay sujuuda siday dad badan ba hadda u fahamsan yihin war shaygan ha caabudin marka la yidhahdo macnaha cibaadada sujuudun bay ka fahmayaan ma aha markaasaa nabigu wuxuu yihi salawatullahi wasalaamu calayh maanaan caabudin baad leedahay soo maa markay wax idiin xalaaleeyaan wixii ilaahay xaaraameeyey hadday idiin xalaaleeyaan somaydan ku raaci jirin haa buu wixii ilaahay subxaana watacaala xalaaleeyey hadday idinka xaaraameeyaanna somaydan ku raaci jirin haa buu yidhi fatilka cibaadatukum iyaahu cibaadadaad caabudayseenba waa taasuu nabigu yihi salawatullahi wasalaamu caleyh saas wey waa midda la yidhahdo marka shirku aaca la yidhahda shirku aaca macnaheedu waxa weeye waxyaalaha ilaahay uu goonida uleeyah shirkiga waxaynu soo nidhi waa ilaahay wuxuu gooni uleeyahay oo addoommo kale lala wadaajiyo addoommadiisa lala wadaajiyo cid kale wax loogu daro marka shayga la yidhaahdo jidaynta xalaalaynta iyo xaaramaynta sharci dejinta qaanuun dejinta ilahay baa iskale subxana wa tacaala addoommadiisa isagaa iskale inuu wax u xalaaleeyo wax ka xaraameeyo maxaa yeele addoommada isagaa leh waxa la xalaalayn iyo waxa la xaaraamaynna isagaa leh sirka ku jirta waxyaalaha waxa khabiidka ah ee in la xalaaleeyo mudan iyo waxa qayibkae in la xaaraameeyo waxaan ujeedaa waxa khabiidka in la xaaraameeyo mudan iyo waxa qayibka in la xalaaleeyo mudanna ilahay baa yaqaana subxana wa tacala marka waa xaq maxdi ah oo ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala sharci dejinta ilahay baa iska iskale maadaama abuurka uu leeyahy alaa lahu lkhalqu walmru ilaahay abuur kara isagaa leh amarka iyo talada dhulka laga talinayo addoommada loo talinayana isagaa iskale labadaa marka haddaad ilaahay keligii u sujuudo ood keligii barido ood keligii u yeedato oodan cid kale arrintaa la wadaajinin ha yeeshee aada rumaysan tahay inuu jiro sharci kale oo lagu dhaqmi karo oo ka ilaahay lagu bedeli karo dastuur kale oo lagu dhaqmi karo oo ka ilaahay lagu bedeli karo xeer jajab maxaliya in la samaysan karo odaygiiyo ugaasku intay sameeyaan lagu dhaqmi karo oo diinta ilaahay lagu bedeli karayo in lagama maarmi karo diinta ilaahay subxaana wa tacaala oo dhaqan ahaan laga maarmi karayo kullu dalika shirku taaca maxaa yeelay ama meehe dimuqraadi baaba tahay dimuqraadi oo waxaa tahay nin intay reer galbeedku wax soo bareen yacni waxa weeyaan ama kaa ay wax soo bareen baa waxgeliyey markaasa waxaad rumaysan tahay tashriica iyo jidaynta waxaa iskale baarlamaanka niman lasoo doortoo meel la keensaday yaa taxliilka iyo taxriimka iskale iyagaa waxay doonaan xalaalayn waxay doonaanna bulshada ka xaaraamayn wixii ilaahay xaaraameeyey hadday yidhaahdaan maanta waa xalaal bulshadaasi waa inay xalaal u qaataan wixii ilaahay subxaana watacaala tacaala uu xalaaleeyey hadday yidhahdaan waa xaaraamna waa inay saa u qaataan haddaaba saa rumaysantaho baarlamaan baa wax jidayn kara iyo dawlad baa sharci dejin karta ka ilaahay khilaafsan oo la qaadan karaa ka ilahayna lagu bedelan karaayo kaasi waa shirkigii daacada oo waa kufri iyo gaalnimo islaamka lagaga bixi wey maxaa yeele ilahi subxana wa tacala waa ka odhanaya am lahum shurakaau sharacuu lahum min addiini maa lam ya'dan bihi illah ma waxay leeyihiin kuwo ay ilaahay wax la wadaajiyeen oo u jibeeyey diinta wuxuusan ilaahay idnin subxaana wa ilaahay wuxuusan idmin haddaad cid kaleeto jidayntiisa ka qaadataay jacaltahu shariikan maca allah ilahay baad subxaana wa tacala la wadaajisay bal inta khaladan ku jirna marka u fiirso xaggan tawxiidkii uluuhiyada waxaynu u foofnay qubuur iyo amwaad iyo dad geeriyooday iyo awowiye iyo isire iyo halkaasaa u foofnay iyo jinni qolo jin caabudaa jirte xaggii xaakimiyada iyo sharcigii laysku xukumi lahaana waxaan u dhahaynaa in xeer jajab haysata iyo iyo in dastuuro gaalo laga keeno gaalo laga soo amaahdo laga soo ergeystay dastuur iyo dhaqan uu yahay xaggaynu naala marka soo khalad weyn kuma jirno khalad aada iyo aada baanu jirna jirnaa diintii bal waxa weeye asaasiyaadkeedi wax badan baa maqan saas way macana marka shirkigan aayaddu ay ka hadlayso waxaa la yidhahdaa shirku taaca la yidhahdaa cidda laga amar qaadan ee la raaci ee sharcigiisa la qaadan ee yuu yahay ee waxa weeyaan qeyb laga siiyey taasaa macnaha culimada qaar ay ku tilmaamayaan qaarna waxay leeyihin tawxiid aluluhiya ayuu qeyb ka yahay ayib wa qawlihi tacaala ilaahay odhaahdiisa ayuu baab u yahay wa min annaasi man yatakidu min duni illahi andaadan yuxibuunahum ka xub illah waladiina aamanuu ashaddu xuban lilah wa min annaasi dadkii ayuu ka mid yahay man yatakidu cid samaysanayso min duuni illaahi alla sokadii andaadan kuwo ilaahay ay kala mid dhigeen kuwaasoo yuxibuunahum ay jecel yihiin ka xub illaah jacaylka ilahay oo kale sida ilaahay loo jeclaado oo kale ayay u jecel yihiin waaladiina kuwa aamanuu alla rumeeyey ayaa ashaddu daran xuban jacayl lilaahi ilahay la jeclaado jacayl ilahay la jeclaadana dadkaa mu'miniinta abaa kuwaa kaga fiican wey maanaa kaga daran macnaheedu waxa weeye halkan waxay ayaddu ka hadlaysaa jacaylka dadka waxaa ka mid a dad jacaylka ilaahay iyo addoommadiisa ku simaya oo adoon sida ilaahay loo jeclaadayo jacaylka uu mudan yahay mid la mid ah ayuu addoommadii jeclaanaya jacaylka maxaa laga wadaa jacaylku sidiisaba waa saddex qaybood jacaylku waa saddex qaybood qaybi waa jacayl ilaahay uu leeyahay subxaana wa tacaala qayb waa qaybtaas laba qaybood marka hore uqaybsamaa qayb ilaahay jacayl la jeclaado iyo jacayl adoomadiisa la jeclaado jacayl ilaahay la jeclaadaayo la garay kaas laakiin addoommada ilaahay oo la jeclaadaayo saddex qaybood bay noqon jacayl addoommada la jeclaado ilaahay daraadiina loo jeclaado waxaad u jeclaanba waxa weeye addoonkan ilaahay baa jeclaaday ilaahay baana ku amray inaad jeclaato qaybtaa waxaa soo gelay jacaylka nabigeena salawatulli wasalaamu caleyh aan jecelnahay iyo jacaylka dadka mu'miniinta ee mutaqiinta ka dhexeeyay isjecel yihiin iyo jacaylka aan jecelnahay wax walboo ilaahay jecel yahay subxaana wa tacaala oo makhluuqaadkiisa ka mid a ah. waxaa la yidhahdaa alxubu lilah ilaahay daraadii oo shayga loo jeclaado ilaahay baa jecel dartii baad u jeclaan lafihiisa uma jeclaanaysa ee waxaad u jeclaan allah jecel soomka kuu bixinaya inaad jeclaato waxa wey ilahay baa jecel subxaana watacaala ilaahay baana i amre inaan jeclaado taasi waa qayb qaybtaasi ilaahay jacaylkiisa kama hor imaanayso isma diidayaan bal waxay dhammaystir u tahay ilahay jacaylkiisa subxaana wa watacaala waa kii ahaa yani ina min wsaqi cura liimaan alxubu fi llahi walbugdu fi llah iimaanka mareegihiisa iyo guntimihiisa kuwa ugu adagi waxaa ka mid a in aada u jeclaato waxaad jeclaanayso ilaahay dartii waxaad nacaysana ilaahay dartii aada u nacdo waxaad yani waxa la coloobayso ilahay dartii ula colow waxaad soo dhaweysanna ilaahay dartii usoo dhawayso waa iimaanka wuxuu ka mid yahay mareegihiisa iyo guntumihiisa ugu muhiimsan buu ka mid yahay marka jacayl oo addoon la jeclaado makhluuq la jeclaado ilaahay dartiina loo jeclaado kaasi waa qeyb oo iimaanka ka mid oo iimaanku dhamaystiray qeybta labaad waxa weeyaan almaxaba abiiciya waa jacaylka dabiiciga ah oo makhluuqaadka la jeclaado sida masalan jacaylkan cuntada aan jecel oo kale ruuxa oomanee biyaha jecel oo kale xaaska jacaylkiisa oo kale caruurta jacaylkooda oo kale adduunyada jacaylkeeda oo kale ka jacaylna waa noocaas oo waa jacayl dabiiciya ah la dhahda ilahay bini aadamka ku abuuray midka noocaasa ilaahay maxabadiisa iyo jacaylkiisa isma diidayaan kama hor imaanayo oo adoonku isagoo ilaahay jecel bu haddana reerkiisa jeclaan isagoo ilaahay jecel subxaana watacaala ayuu haddana caruur jeclaan isagoo ilaahay jecel bu haddana macnaa waxa weye cabitaanka iyo cuntada jeclaan isma diidayaan laakiin waxay isdiidayaan haddaad jacaylka adduunyada iyo waxyaalaha ka hormariso ilahay jacaylkiisa subxana watacaala way isqabteen maalan waxaa isqabtay inaad ilaahay jacaylkiisa fuliso iyo wuxuu kaa doonay iyo reerkaagi iyo caruurtaadi iyo adduunya waxay kaa doonayso inaad fuliso labadiibaa iska hor yimid oo fooda isla galay kee samay haddaad marka jacaylka qolyaha ka hormariso ilaahay jacaylkiisa halkaasuu marka burinaya halkaasay iska hor imaanayaano marka jacaylkoodu uu noqonayo shirkiga markaasay noqona ama shirki ayna noqonayn uu noqonayaa dembi weyno iimaankii waxyeelaya yeelaya sidaas way maana maxaa yeelay waa kii nabigu odhan jiray salawatullai wasalaamu caleyh bisa cabdu dirhami wa dinaar ninka shilinka caabudaya dirhamka iyo dinaarka caabudaya bisa cabdu lkhamiisati walkhamiila ninka marada caabudaya ee addoonka u ah kaasaa inkaari ku dhacday bu nabigu uri salawatullahi waslamu caleyh oo ma nin shilin iyo dollar u sujuudayaa jira mise nin ilaahay u rumaysan inay ilaah yihiin baa jira maya laakiin haddaaba daacadii ilaahay daacadooda ka hormarisa oo raadintooda aada ka hormarisay raadintii ilaahay sharcigiisi iyo udhawaanshihiisi halkaasaad marka addoon u noqoto iyaguna ilaahaya kuu noqdeen wey macana markay iska hor imaanayaan waa markaa laakiin inta aad ilaahay maxabadiisa iyo jacaylkiisa ka hor marinayso oo iyadu kaagala weyn tahay waxa weeyaan waa shay iska dabiici oo ilahay addoommada ku abuuray iskama hor imaanayaan maxabada qaybteeda saddexaad waxa weeye almaxabatu maca allah inaad ilaahay la jeclaato jacaylka ilaahay uu mudnaa subxaana wa tacaala mid la mid ah inaad addoommada jeclaa ama jacaylka addoommadaba aad ka hormariso jacaylka ilahay aad jeceshahay subxana wa tacala weya midka shirkiga ah. midka aayaddu tilmaamaysan waa midka ah. wa min annaasi man yatakhidu min duuni illahi andaada yuxibuunahum ka xubbi illah jacaylka ilaahay ay jecel yihiin iyo ka ay andaada jecel yihiin baa siman ama ka andaada ay jecel yihiin baa ka weyn jacaylka ilahay jecel yihiin subxaana wa tacala kaaway marka midka gaalnimada ee islaanimada lagaga bixiy maxaa yeelay tawxiidka aasaaskiisi iyo gulbigiisuba waa jacayl jacayl ilahay la jecel yahay wa tacala midda kale waxay ku kala tegayaan ilaahay jacaylkiisu wuxuu wataa oo aan wax kale la wadaagin jacaylka ilahay la jecel yahay shaygii waa jeceshahay ilahay waa jeceshahay marka labaad haddana waxaa kuu dheer cabsi iyo rajo waa jacayl iyo cabsi iyo rajo waad isdullayn haddana weyneyn aada weyneynaysaa kugu jirta jacaylka midhahaa dhaliya ee qaabkaa keenay ilahay unbaa la gooniya subxana watacaala laakiin masalan makhluuq baad jeceshahay waxbaad ka doonaysaa madaxweynaha guriyeynaysaa am wax kusiiyaa baad isleedahay intaa yartaa unbaad ugu xilanoo haddaad jeceshahay waa un intaa mooyaane khawf iyo rajo iyo weyneyn iyo isu dullayn ma wato intaa haddii uu galo intaasi wada gasho waa shirki iyo gaalnimo islaamnimada lagaga bixi saas ii mana marka fawaarij noocaas oo kale leedahay qolyahan marka lagu eedaynaya waxay yihiin ilaahay subxaana watacaala jacaylkii ulahaan jiray bay siiyeen mid lamid ah addoommada siiyeen taasaa la diidaya maana wa min annaasi dadka ayay kamid yihiin man yattakidu cid yeelanaysa min duuni illahi alla sokadiisa andaadan kuwa ay ilaahay kala mid dhigeen kuwa ilaahay lamid mid oo lamid maaha ilaahi subxaana watacaala mana garab istaagi karaan ayaga muctaqadkooda say rumaysan yihiin waay iyagaa ilahay garab dhigay yuxibuunahum kuwaasoo ay jecel yihiin ka xubbi illaahi ilahay jacaylkiisa oo kale ka xubbi illaahi laba macnaba waa suurtagalo mufasiriintu way sheegaan ka xubbihim illaha siday ilaahay u jecel yihiin oo kale iyaga lafahood siday ilaahay u jecel yihiin bay andaadana u jecel yihiin taasi waa macno oo waa masdarun mudaafun limafcuulihi waxaa kaloo dhici karta in la yidhaahdo yuxibuunahum andaadii bay jecel yihiin ka xubi illahi ka xubi lmu'miniina allaha siday mu'miniintu ilaahay u jecel yihiin oo kale ayay iyagu andaadooda u jecel yihiin taasina waa macno kale wey markaasaa ilaahay subxaana watacaala wuxuu ka fadilay jacaylkay kuwan gaaladii ilaahay u hayaani waxaa ka weyn oo ka daran oo ka fiican jacaylka ay mu'miniintu u hayaan maxaa yeele jacaylkay mu'miniintu u hayaan waa mid baraxla waa midaan waxba la wadaagin waa midayna cid kale ku garab wadin kuwani laakiin waxbay ku garab wadaan wladiina kuwa aamanuu rumeeyba ashaddu daran xubban jacayl la jeclaado lilahi ilaahay la jeclaadana dadka mu'miniintabaa ku daran oo gaalada kaga daran ilaahay subxaana watacaala keligii bay iyagu jecel yihiin qolyahan laakiin ilaahay subxaana watacaala addoommadiisay la jecel yihiinoo ay ku garab wadaan yani hadda masalan waxyaalaha kutusaya waxaa ka mid a ah, dadka runtii waxyaalaha la yaab kale khatarta ah ee bulshada ka dhex muuqda waxaa ka mid a ah dadku sida ay awliyada u jecel yihiin ama rajada uga qabaan ama uga cabsanayaan ilaahay subxaana watacaala in badanoo kamid ugama cabsadaan daliil waxaa kugu ah haddii aad tidhaahdo war ilaahay subxaana watacaala yaraaka min xayu laa taraahu ilaahay subxaana watacaala mar walba waa ku arkaa oo waa kula socdaa oo waa ku taalacanaya oo qalbigaabuu arkaa iska jira haddaad tidhaahdo addoonkaasi aabayeel weyn ma siinay laakiin haddaad tidhahdo sheekh cabdilqaadir dhulkuu taaka-taaka uga jir ugu jiraa qalbigaagana waa daalacanaya qalbigaaga ilaasho addoonkaasi sheekh hebel baa ku arka waxyaalo fara badan inuu uga tagaa laga yaaba waxyaalo fara badan waa lagu arkaa qalbigaaga la daalacanaya sheekhii baa ku arka waa ficlan sidaas wey yani waa lagu arkaayo qalbigaaga jiro oo ilaasho inay in badan uga tagaan baa laga yaaba laakiin ilahay baa ku arkaya subxana wa tacala in in badan uga tegi waxyaalaha khaladaadkii la gelaya waxaa mid a ah masalan dadkan aadaya xajka iyo xarabka iyo aadaya nebiga salawatullahi wasalaamu caleyh qabrigiisa ayaa waxay yidhahdaan wuxuu ka wen yahay ziyaaro la ziyaartaayo kacbadoo la tago iyo masaajidkii nebigoo la ziyaarto salawatullahi wasalaamu caleyh masaajidka nebiga ziyaaro oo kacbad la ziyaaro labadaas wax lamida ma jire marka kadib nabiga salawatullahi waslamu caleyh masaajidkiisiiba haddaad tagtay qabrigiisana soo siyaaro nabiga salawatullahi wasalaamu caleyh saas wey laakiin ra'san halkan inaad kasii niyooto oo kacbadii iyo masaajidkii nebigii iyo macaalimtii waaweynada islaamkaba aad tidhahdo qabrigaa igala weyn oo qabriga daraaddii aada intaa u gashaay waa masale aan mashruucayn masale aan mashruucayn oo banaano weyn maxaa yeelay xubdiga beytka ilaahay rasuulkii ma aha salawatullah wasalamu lakin waa qabrigiisii waay masalada laga hadlayo waa qabriga masaajidka nebiga u qasad markaa kadibna qabriga nabiga soo siyaaro salawatullahi aslamu aleyh oo soo salaa saasaa la doonaya macna ayb wa fi saxiixi waxaa kusoo arooray saxiix bukhaari can inabiy sal lay slam nabiga laga warinaya yani saxiix muslim e saxiix muslim waxaa ku yimid oo nabiga sal lay slam laga warinaya anahu nabigu qaala inuu yihi man qaala cidii yidhaahda laa ilaha ila allah sidaa ruuxi yidhaahda mid xaq lagu caabuda ma jira alla mooyaane oo wa kafara ku gaalooba bimaa yucbadu waxa la caabudayo min duuni illahi alla sokadii waxa la caabudayo dhanna ku gaaloobaa xaruma waxaan banaanayn maaluhu xoolihiisu xaaraan bay noqon wa damuhu dhiiggiisuna xaaraan buu noqon wa xisaabuhu xisaabtiisuna cala allahi ilahay dushiisay ahaatay caza wajal maalushaahidkila waxaan ku jirnay tafsiiru laa ilaha ila allah wey laa ilaha ila allahu ruuxu markuu yidhaahdo waa inuu ku gaaloobo wax walba oo ilaahay kasoo hadhay subxaana watacaala oo la caabudayo waa maslada soo sheegnayo anugu laa ilaaha ila allahu waan odhanayaa haddana faragelin ku samayn maayo waxyaalaha kaleeto oo ha la wada jiro diimuhu ha wada jiraan oo madaahibtu ha wada jireen oo dariiqooyinku ha wada jireen oo waxaan oo dhan waa jiri karaano waa wada sac laga yeeli maayo waa inaad tidhaahdo waa inaad ku gaalowdo oo tidhaahdo waxaas waa wax baatil ah wax jiran ma aha sidaa inaad tidhahda wey wax kastoo ilahay ka soo haray subxana watacalana ku gaalooda markaasaad noqonaysaa ruux muslima oo dhiiggiisu uusan banaanayn xoolihiisu aysan banaanayn oo kelimadaasi uu ku dhawaaqay baa ilaalisay mana xisaabtiisuna ilahay bay la jirtaa subxana watacala maxalushaahidku wa kafara bima yucbadu min duuni illah waa baraaadii wey waa inaad ka beri noqoto baraaadaasa macnaha maxalushaahidku uu yahay <coughs> ayib wa xisaabuhu cala allahi waxay faa'iideyneysaa addoonku waxaa laga yaabaa intuu afka ka yidhaahdo oo adinka ka muujisto haddana qalbiga inaynan laa ilaaha ila allahu jooginba oo macnaheedi uusan qalbiga ku jirin ma faaide ma faaiide iide ma ka helaya faa ka heli waa un adduunyada adduunyada dhiiggiisa waa lagu ilaalin xoolihiisana waa lagu ilaalin muslim ahaan baa laga soo qaadi axkaamtii muslimiinta la marin laakiin aakharaba wax faa ku heli waxba ku heli maayo wa xisaabuhu cala allahi saas wey waxay tilmaamaysaa innaga waxaa laynoo diray dadka wixii inooga muuqda qalbigooda laynooma dirin waxaa inoo muuqda wax afkooda ay ka yidhaahdaan baa inoo muuqda intaasaa laynoo diray adinka waxay kala yimaadaan baynu ku xugmin intaasaa laynoo diray laakiin qalbiga maxaa ku jira qalbiga ma ma ma karuu sheegayaan ma been bay sheegayaan ma munaafaqnimaa ku jirta qalbiga ilahay bay la jirtaa subxana wa tacala rabbi baa kala xisaabtamay adiga waxay ku dhawaaqaan ama la yimaadaan baa lagu diray inaad ku xugmiso sidaas bay macnaa marka kugaaloobidaasa yani waxa weyaan maxalu shaahidku uu yahayo xadiidka uu sheekhu u keenay wa sharxu hadihi tarjama tarjamada iyada ah tarjamadu waa baabku sameeyey wey sharaxeedu maa bacdaha waxa ka dambeeya ayuu ahaaday oo min alabwaabi ah abwaabta ka dambeeya mhm. fiihi dhexdiisa waxaa kusugan baabkan akbaru lmasaa'ili masaa-ishii ugu waaweynaa wa ahamuhaa iyo masaaishii ugu muhiimsanaa wa hiya mas'alada ugu weynay ugu muhiimsani waxay tahay tafsiiru shahaadati shahaadadaoo la fasiro oo la caddeeyo macnaheeda wa bayanahaa wuu caddeeyey sheekh biumuurin arrimo ayuu ku caddeeyey waadixatin oo cadcad ama ilaahay wuu caddeeyey oo arrimo cadcad buu ku qeexay minhaa waxaa ka mid a arrimaha lagu caddeeyey aayat lsra aayaddii suurat lisraa kusoo aroortay ulaaika aladiina yadcuuna yabtaguuna ilaa rabbihim wasiila aayaddaa wey bayana wuu caddeeyey alle fiiha dhexdeeda wuxuu ku caddeeyey aradda radin cala almushrikiina gaalada la radiyo aladiina gaaladaasoo yadcuuna baryaya alsaalixiina dadka wan wanaagsan fa fiiha waxaa ku sugan aayadda dhexeeda marka bayaanu caddayn la caddeeyo anna haada kani oo saalixiintoo la baryo ah huwa isagu ashirku inuu gaalnimo yahay alakbaru ee ugu weyn gaalnimo aan lagaba weynin waxa weye dadka saalixiinta ee ilaahay awliyadiisa iyo cibaadaas inaad barido ood u yeedhato iyo nebiyada iyo malaa'igta waaba shirki ka ugu weyn wey macana saas wey wa minhaa waxaa ka mid a ah, macnaha sidiisaba walilmacluumiya shirki makhluuqa markuu ku bilowdayba taariikhda inta la og yahay dad saalixiin ah oo lagu xadgudbo huluwi lagu sameeyey yuuba ka bilowday meel iska dhig iyo qubuur iyagana huluwi lagu sameeyey oo lagu xadgudbay sida cabdullahi bni cabbaas uu leeyahay yacni nabiyullaahi nuux calayhi salaam iyo ibra iyo aadam waxaa udhaxaysay toban qarni tobankaa qarni dadku muwaxidiin bay ahaayeen tobankaa qarni markii ay gabagowday kadib ayaa marka qowmu nuuxi nimankii la odhan jiray nuux qoladii loo diray yaa waxay bilaabeen inay dad saalixiin oo wanwanaagsan oo geeriyooday qubuurtoodii inay barakaystaan rag ku waaweynaa oo qalbigooda ku weyna jeclaayeen oo ilaahay subxaana watacaala lagu tuhmi jiray inay u dhow yihiin yaa geeriyooday markay geeriyoodeen bay qubuurtoodii dhiseen qubuurtii baa horta la dheereeyey oo kor loo dhisay qubuurtii marka la dhisayna ayagoo lagu weyneynayo markii la dhisayna waxaa ku xigtay in la barakaysto markii ku xigtayna qolyihii tegey qolyo kaloo ka dambeeyey baa bilaabay inay caabudaan marka marka maxay ka bilaabatay qabri iyo nin saalix oo wanaagsanoo ku jiroo lagu xadgudbay buu shirki aasaaskiisaba ka bilowday meesha ilaahay subxaana watacaala jidkiisa lagaga baxayba halkaasay ahayd ko shirka halkaasu ka bilowday waana shirkiga ugu fara badan ee bulshadu maanta ay ku jirto wax sababaya waxaa wey alguluwu fi saalixiin iyo alguluw fi lqubuur wa fi asxaabi lqubuur walamwaat dadka dhintay iyo qubuurta iyo awliyada iyo saalixiinta in lagu xadgudbo oo xaddii ilaahay dhigeen la tilaabiyo ta ugu weynee maantana khaladka keentay iyo inxiraafka tii un wey maana saas weya wa minhaa waxaa ka mid a masaaishaasi aayatu bara aayadda kusoo aroortay fi suurati tawba oo ahayd macnaha itakaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min duuni illah bayana alla wuu caddeeyey fiiha aayadda dhexeeda wuxuu ku caddeeyey ana ahla alkitaab nimankii reer reer kitaab ahaa ee yahuud iyo nasaaro ahaa ittakhaduu inay ka dhigteen axbaarahum culimadoodii iyo wa ruhbaanahum cubaadoodii bay arbaaban rabbiyaal ka dhigteen min duuni illahi alla sokadiisa taasuu ilahay caddeeyey wa bayana wuxuu caddeeyey alle annahum iyaga lam yu'maruu inaan la amrin ilaa bi an yacbuduu inay caabudaan mooyaane ilaahan waaxidan hal ilaah inay caabudaan mooya wax kale inaan la amrin shirkiga ma ilaahay baa amray iyo inay axbaarta iyo ruubaanta ilaahay ka dhigtaan maya ilaahay subxaana watacaala ma amro waxaasoo kale mabdaan la amray tawxiid buu ahaa tawxiidkii intay ka baxeen bay culimadoodii iyo kuwaasay rabbiye ka dhigteen maca ana tafsiiraha ayadoo tafsiirkeedu alladii tafsiirkaasoo laa ishkaala fiihi wax shakiya uusan ku jirin uu yahay daacatu lculamaa aayaddaa tafsiirkeeda uusan ishkaal iyo bushi ku jirin waxa weeye daacatu lculamaa culimadii oo la adeeco waalcubaadiyi kuwii cibaadaysan jiroo la adeeco filmacsiyati ilaahay cisyaankiisa lagu adeeco waxay ilaahay ku caasiyeen laa ducaauhum baryadooda ma aha ay baryi jireen iyaahum culimada ay baryi jireen waxa ayaddu ay ku eedaysa ma aha culimadaad baryi jirteen oo culimadaad u yeedhan jirteen oo culimadaad dhibaatooyinka ula carari jirteen ma ahee ayaddu waxay ku eedaynaysa waxa weeye culimadiibaa waxaad ku raacdeen waxay ku khaldameen culimadiibaa waxaad ku raacdeen waxay ilaahay ku caasiyeen saas way macana waxay diin idinka dhigeen oo diinta ilahayna ku garamareen yaa ku raacdeen taasaa lagu haystaa mana wa waxaa ka mid a masaa-ishaasi qawlu khaliil calayhi salaam nabiyullaahi ibraahim odhaahdiisii uu lilkufaari gaalada gaalada ku yidhi inii baraaun mima tacbuduuna ila aladii fatranii fastathnaa ibraahim wuxuu kasoo reebay calayhi salaam min almacbuudiina inta la caabudo wuxuu kasoo reebay rabbahu rabbigii buu kasoo soo reebay ilahay keliyuu ka soo reebay inta la caabudo dhan wadakara wuxuu sheegay subxaanahu alla wuxuu sheegay ana hadihi albaraa'a baraa'adaasi iyo wa hadihi lmuwaalaa baraa'adaa gaalada uu ka beri noqday iyo wilaayada oo ilaahay uu siiyey subxaana wa tacaala ilaahay oo uu weli ka dhigtay oo isaga uu ku xidhmay inta kalena uu ka go-ay arrintaasi hiya iyadu tafsiiru shahaadati an laa ilaaha ila allahu inay tahay buu ilahay ku fasiray subxana wa tacala markuu nabiyullaahi ibraahim cid kaleo dhan ka go-ay ilaahay keligiina ku xidhmay oo baraa iyo muwaalaad la layihi albaraa waxaa la yidhahdaa inaad mabaadida baatilka iyo dadka wata aada ka go'do ood la celowdo muwaalaadkana waxaa la yidhahdaa inaad xaqa iyo dadkiisa la saaxiibto ood ayaga garab istaagto la jirto ilahina subxana watacala si aad ugu xidhanto marka labada arrimood markuu la yimid ayaa waxaa laga dhigay labada arrimood baaba tafsiirkii iyo cadayntii shahaadatu an laa ilaha ila allah buu ilahay ka dhigay subxana wa tacala oo muxuu yidhi fa qaala markaasa alla wuxuu yihi wajacalaha baraa'adii iyo muwaalaadkiibuu ilahay wuxuu nabiyullahi ibraahim wuxuu ka dhigay kelimatan buu ka dhigay baaqiyatan fii caqibihi lacalahum yarjicuun marka waxay xmaarsan tahay almuwalaa walmucaadaa albara'a walwala wa minhaa waxaa ka mida masaa-isha lbaqara oo fi lkufaari iyadana kusoo aroortay aladiina gaaladaasoo qaala allahu fiihim uu dhexdooda yidhi wamaa hum bikhaarijiina min annaar gaalada ilaahay uu yidhi naarta ka bixi maayaan oo naartay ku waarayaan ayaa aayadda fii suurati lbaqara maxay ku sheegtay dakara wuxuu sheegay alle annahum qolyahaasi aan naarta ka baxaynini yuxibuuna inay jecel yihiin andaadahum kuwa ay ilaahay la simeenay garab dhigeen bay jecel yihiin ka xubillahi sida ilahay loo jeclaado kale jacaylka ilaahay oo kale iyay asnaamtoodana jecel yihiin oo andaadda jecel yihin ayib wuxuu marka odhan rabaa qoladii ilaahay jacaylka ku simtay iyo addoommadiisa haddii ilaahay uu yihi wamaa hum bikhaarijiina min annaar naar ka bixi maayaan ka waran ninka ilaahay subxaana wa tacaala cid aan ahayn jecel allana halmaamayba labadan waxay simeen ilaahay jacaylkiisi iyo addoommada jacaylkoodi ninka addoommadu kala weyn yihiin ilaahay subxaana wa tacaala oo ka jecel addoommada ilaahay ka waran waxaa kaa kaba sii darana isagaba kaba sii cajab badanba nin ilaahayba intuu meeshaba kaba saarayba addoommada keliya uun ku xidhan oo addoommada keliyata jecel ka warankaan qoladii jacaylka ilaah iyo jacaylka andaada sibayba ilahay ku yihi naarta ka bixi maayaane ka waran ninkii kasii hooseeya kuwa inuu janno geli miyay kula tahay kalaawa ayib fadalla waxay kutustay marka aayaddaas calaa anahum iyagu yuxibuuna allaha ilaahay inay jecel yihiin gaaladaas xubban jacayl cadiiman oo weyn walam yudkhilu muusan gelinin jacaylkaasi fi filislaami islaamnimada muusan gelinin ilan xubbigii weynaa ee ilaahay ay jeclaayeen muxuu islaamnimada u gelin waayey maxaa yeelay xubbi khaalisa maaha waa xubbi jacayl kalaa ku barxan oo garab socda mar hadduu wuxuu wax kale garab socdaana ilaahay mar rabo subxana watacaala kuna islaami maayo ruux fa kayfa xaalku seebuu noqoni biman cid xaalkii seebuu noqon axabba jeclaaday annidda cidda ilaahay uu garab dhigay ayuu jeclaaday akbara si ka weyn buu u jeclaaday min xib illahi ilahay jacaylkiisa nin ilaahay wixii uu ku garab waday kaba jecel ka waran oo xaggan jacaylkiisa u badan yahay fa kayfa ka waran kanaaba kasii daran biman bixaali man bar ruux isaga arrinkii ka waran lam yuxiba aadan jeclaaninba ila nidda cidda uu ilaahay garab dhigay waxdahu keligii mooye cid kalaba aan jeclayn oo walam yuxib allaha ilaahayba aan jeclan ra'san ilahayba aaman jeclayno meeshaba ilahay aan soo gelinin subxaana watacala balkaa ka waran saas wey waa kasii xag jiraa wey sida xaal dad badan oo xaalkoodu maanta uu yahay wa minhaa waxaa ka mid ah masaa-isha qawluhu sal lay sl nabiga odhahdiisa uu yihi man qaala laa ilaha ila allah wa kafara bima yucbadu min duuni illah xaruma maaluhu wa damuhu wa xisaabuhu cala allah xadiidkaasaa ka mid wa hada kani min acdami ma yubayinu waxyaalaha cadaynaya kuwa ugu waaweyn wey macnaa laa ilaha ila allah laa ilaha ila allah macnaheeda waxyaalaha cadaynaya kuwa u waaweyn weeye fainahu nebigu lam yajcal muusan ka dhigin atalafuda ku dhawaaqid biha kelimada lagu dhawaaqo caasiman mid ilaaliye lidami dhiigga walmaali xoolaha kelimadoo lagu dhawaaqo oo keliya dhiiggaagiyo xoolahaaga badbaadin mayso islaamna kaa dhig mayso dhawaaqaa keliya maxaa la doonayaa haddaan dhawaaqii la imid maxaa kaloo layga rabaa bal walaa macrifata macnaha iska badaa ku dhawaaqis keliye xataa waxaan dhiigaagiyo lafahaaga badbaadinaynin walaa macrifatu macnaha macnaheedoo la garto maca lafdihaa adigoo haddana ku dhawaaqay macnaheediina waad garanaysaa waadna ku dhawaaqaysaa lafteedu ku badbaadin mayso ayib bal iska badaa inay taasi ku badbaadayse walal iqraara xataad haddaad qirto xataa bidalika arrinka waad qirto qalbigaad gelisay waad ku dhawaaqdo afkaad ka tiri macnaheedana waad garanaysaa intaasi xataa kugu badbaadin mayso waa cajiib maxaa la yska rabaa bal iska badaa intaas inay ku badbaadisee walaa kawnuhu ahaanshihiisuna xataa badbaadin mayso addoonka laa yadcuu uu yahay mid aan baryaynin ila allaha alla mooyaane waxdahu keligii laa shariika lahu oon cid kale u shariik yeelin xataa haddaad ku darto inaadan ilaahay mooye cid kale baryin oodan caabudin oo u yeedhanin maya kelimadii ku dhawaaqay oo qalbiga geliy oo macnaheedii fahmay oo macnaha ilaahay mooyo cid kale ma baryayo haddana saa lagugu dayn maayaa la leeyahay xaggee laysku wadaa maxaa layska rabaa bal iska badaa waxaasoo dhan e laa yaxrumu ma xaaraam noqonayo maaluhu ruuxa dhiigiisu wadamuhu iyo maaluhu xoolihiisa iyo wadamuhu dhiigiisu xataa yudiifa ilaa uu ku daro ilaa dalika arrimaha lasoo sheegay ilaa uu ku daro alkufra gaaloobid bimaa shay uu ku gaaloobay yucbadu la caabudayo min duuni illahi alla sokadiisa saas wey macana tiirka labaad oo ah inaad ku gaalowdo mabda' kastoo ilaahay ka soo hadhay mabdigiisa iyo cid walba oo la caabudo ilaahay kayrkii ama la baryo ilaa aad ku gaalowdo waxba lagaa yeeli maayo islaamnimadaaduna sax ma aha dhiiggaaga iyo xoolahaagana badbaadin mayso laa ilaha ila allah jannana geli mayso saas wey tiirkaa muhimka intuu kaa maqayo oo ah inaad ku gaalooda waxyaalaha kaloo dhan waa muhim saas wy maanaa fain shaka haddii uu shakiyo arrinkaa oo waxyaalaha kaleeto xaqaa jiri kara talow ma jiraan mise ma jiraan awliyada ma la barya karaa mise lama baryi karo shaki baaba kaga jiraba aw tawaqafa ama uu ka istaagay maya anigu yani xaggana weerari maayo xaggana weerari maayo laba reer dhexaad baana maxaaba dhibkaa i gelinaya waan iska cibaadaysanaya ilaahay baan baryaya diintaydaasaan iskaga dhaqmaya maxaa dagaal i aniga nimankan aniga maxaa iga galay dadku ha iska cibaad faraha ka qaad awliyadooda iskaga tawasuleen maya xataa tawaqufkaa laguma ogola inaad ka istaagtood xataa tidhaahdo waan iska dayn xataa laguma ogola aw tawaqafa ama uu ka istaago lam yaxrum ma xaaraam noqonayo maaluhu xoolihi dhiig yani xoolihiisa iyo wadamuhu dhiigiisa maxaa la doonaya marka inaad ku gaalowdo mabdaa waxaan ahayn oo dhan tuur lana dagaalam af iyo adin waxaad heli karto o dhan kula dagaalam saasaa lagaa raba wailaa ilaad intaa ka samaynayso lagaa hari maayo waxbana sax kuuma aha saas wey fayaa lahaa fa yaa qawmi dadow marka icjibuu la yaaba maa lahaa waxaa u sugnaaday cajabta u sugnaaday min mas'alatin mas'ale ahaan maa shay la yaab lebaa acdamahaa waynan badnaysiiyey oo wa ajallahaa weynan badnaysiiyey wey yani mas'alo weyn oo la yaabid iyo dul istaagid mudan wey macana wayaa lahu maxaa u sugnaaday min bayaanin cadayn xaggii maa awdaxahu maxaa caday cadna maxaa macnaha waxa weeyaan yani caddayn badnaysiiyey wa xujatin min xujatin iyo xujo ahaan wayaa lahaa min xujatin wey wayaa lahaa shaylayaab la yaab laa usugnaaday min xujatin xujo ahaan maa aqtacahaa maxaa goyn badnaysiiyey maxaa goyn la gooyo ku badnaysiiyey mas'alada lilmunaasici midka doodaya yani hadalku waxa weeye mas'aladuu doonayaa inuu muujiyo weynankay leedahayo alla mas'aladu weynan badana oo maxay weyn tahay oo maxay caddaan badan tahay oo maxay goyn badan tahay ninka doodahaya ee macangagaa doodiisa maxay goyn badan tahay wy maanaa waa xadiidka nabiga sal alay slam xaruma waxaan ujeedaa wakafara bima yucbadu min duuni illah wuxuu goynayaa ninka ilaahay iyo cid kale isku garab wada kaasuu xujada u jarayaayo yani xadhigga u goynayaa hada bilahi tawfiiq wsala allahuma waslama cala nabiyina muxamedi wala alihi wasaxbi wasalam walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatuh